بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii boqol toban iyo afraad weeye ee ka mida min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaa inoo dembeeyeen ku soo jiray sutaradii uu dhiganayay ruuxa musalliga tukanaya iyo qadarkeeda baynu xalay soo maray xukumka ku aadan ruuxa maraya ruux muslim oo dhigtay sutura iyo gabaad axad ka hormaraya dembiga uu leeyahay wuu ka hadli doonaa imaamku caawa waxaa kaloo imanaya xaqa aad u leedahay inaad iska difaacdo ruuxa ka hormaraya baabu manci ilmaari bayna yaday ilmusalli wuxuu baab yahay ruuxaas goynaya ku gudbaya in la celin karo oo xaq u leedahay inaad celiso bayna yaday اlmusalli ruuxa tukanaya hortiisa maraya xadaanaa yaxya bnu yaxya waan sheegay darsiga lamarkiisa xadana yaxya bnu yaxya tamiim abubakr qaala qara'tu calى malik ibn anas can zayd ibn aslam alcadawi mowlaahum can cabdiraxmaan bn abi saciid alkhudriy can abi saciid alkhudriy radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sal lay wasalam qaal ida kaana axadukum yusalli haddii midkiin uu tukanayo falaa yadac yuusan ka tegin axadan aadame yamuru maraya bayna yaday hortiisa walyadra'hu ha difaaco darcigu waa dafciga fadaara'tum fiiha walyadra'hu ha difaaco oo axadka maariga iska celiyo ma staaaca intuu awoodo ama yiwaal fain abaa hadduu diido inuu mara mooyo wax kale hadduu diido falyuqaatilu ala dagaalamo fainamaa huwa shayطaanu waa shaydaan doonaya uun inuu salaada kaa gooyo oo salaadda uu kaaga ciyaaro fainamaa huwa shayطaanun marka waa shayطaan faina macahu اlqariina waanu gaari doonnaa shaydaankii asaga la xidhiidhay baa la socda oo doonaya inuu salaada kaa fasahaadiyo marka waxaa loo celinaya loo difaacaya ruuxa ka hormaraya ma asaga dantiisa oo dembi iyo kabiira min alkabaa'ir baa laga difaacaya mise musaliga ilaashanaya salaadiisa labadaa macnaa la ysku haya ma maslaxa iyo u danayn loo danaynayo axadka ku hormarayaa loo difaaci ile waa kabiira meelkabaari sida raajixa ruux muslim oo tukanaya oo sutra leh inaad hormarto asaga iyo gabaadkiisa inta ka dhaxaysa waa kabiira meelkabaari cala araajix min aqwaal ahlicilm marka ma asaga laga difaacayaa dembigaas mise musaliga ayaa salaadiisa ilaashanaya labada macnaba meesha waa ku jiraan laakiin daahirka nasku waxaa weeye in ruuxa musaliga uu asagoo salaadiisa ilaashanayo macnaha xadiidku uu xambaarsanya marka oo aad buu cadyahay jumhuur ahlicilmi jumhuur ahlicilmi waxay sheegaan in aysan waajib ahayn aysan waajib ahayn inaad kula dagaalanto silaax ila waxaa lefinaba falyuqaatilu haduu diido ha iska celiyo idan muqaataladaa la gaadhsiin mahayay dhaheen addafcu bisilaax toori la bixi maysay bilaawo ninku hadduu soo qamaamo intaad gacanta ku celiso uu diido oo haddanaad celiso uu diido oo soo maqiiqo toori ma iska goynaysaa iyo bilaawo bastood ma la baxaysaa marka qaadi ciyaad iyo maalikhay dhan waa ijmaac ijmaac weeye itifaaq inaan la gaadhsiinaynin almuqaatalatu bisilaax laakiin ijmaacaasi ma jiro madhabka annaga shaaficiyada baxdi baa ku jira iyo qowl iyo wej odhanaya bal waad ku difaacaysaa leanna waa shayaan shayaan ulinsi waljinni marka hore waxaa layskaga difaaci falshal bilshal gacantaad u taag waad u ishaari wuu soo qamaamay waad iska riixi uu issoo dhaga waa tuuri ka daray feedhahaad ku dhufan oo tontomaad ku sii waa istaagi waaye toorri bay tegaysaa bay dhaheen shaaficiyu bilaaw bay tegaysaa bilaaw hadduu ku istaagi waayo aakay tegi haddii la dilin waxa shaaficiyu waa hadur dhiggiisu hadduu ku dilana shahiid baa tahay yani masaladu masale sahlan ma aha xukm sharciga in lagu ciyaaro laqama la jiidho ha fududaysanne marka ijmaacay maalikiya sheegeen sax ma aha wajcaanow cinda shaaficiya sidaa jira bal xaafidka rajaxaya fatxulbaariga marka sidaas way xaaladdu sidaa macnaha marka waa sidaa waxay kaloo ijmac soo guuriyeenoo asna khaldan itifaaq itifaaq ay inta badan fuqahadu guuriyaan waliba weliba muxadisiinta ay guuriyaan aad iskaga ilaaliya walidaalika bacdu ahlicilmi yidhaahdeen waxdar min itifaaqaati almuxadisiin muxadisiintu itifaaqaadkay sheegaan ka digtoonow maxaa yeelay ninka muxadidka ah bay-a sunniyu ku soo koray bayc suniya kusoo koray ijmaacuu guurinaya inta badan itifaaqu asxaabi alxadii madaahibta kale iyo khilaafaadka hoose iyo kama warqabo walidaalika sidoo kale waxaa layska ilaaliyaa tasxiixu اlfuqahaa fuqaha hadday ku dha xadiidku waa saxiix waxaa tira hawsha hawshiinni ma aha baabkan baabkiinni ma aha rag kalaa iska leh marka itifaaq kale marka bacdulmaalikiya guuriyeen oo ah, ruuxa ku hormaraya markaad dafcinaysa ka dhaqaaqi maysid meeshaada waa inay gacantaada un gaadho inay gacantaada un gaadho ka dhaqaaqi maysid oo laaci maysid sida raajixana waxaa way sutrada kuu taalla adugu marku rab isku dhowaada intaaba sudo ay kuu taalla adiga ruux ku hormara waad ku dhaqaaqi waad celin waxaa nabiga ka suganta calayhi salaatu wasalaam isagoo tukanay oo sutra u taallo iyo ceesaan waxay damacday inay marto asaga iyo nabiga iyo inta udhaxay sutradii nabigu waa ku durkay way soo dhaqaaqday uu ku durkay ilaa ay weydeen meelay marto kadibna nabiga dhabarkiisa ka wareegtay marka waa lagu dhaqaaqaya adiga sutrada inta indhaxaysa ruuxa maraya waad difaaci kartaa waad ku dhaqaaqi kartaa waad iska celin kartaa itifaaqan asaguna sax ma ah sax ma ah إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى هدuu diido إلا المرور فإن أبى إلا المرور فليقاتله la dagaalamo فإنما هو شيطان شيطان wey شhayطاankaas marka أكثر الفقهاء waxay leeyihiin الشhayطاan calى الحaقيiقة waa jiniga ibliiska iyo howlihiisa بini aadamka iyo insigana kooda khayrka daran شhayطaan waa la yidhaahdaa calى الmaجاaز calى الmaجاaز sida sawaabka ana الشhayطaan waa xaقيiqaة في الإنس والجin waa xaqiiqu ku yahay maxaa yeelay kitaabkii sunnada waxaa ku badan iطlaaqu الشhayطaani calى اlmutamaridi wاlcifrit min اlins mufsidka iyo ninka khayrka daran ama ruuxa xun iyo khayrka shareecada garab maraya ku tumanaya in la yidhaahda shayطaan qur-aanku waa ku badan tahay sunnadana waa ku badan tahay idan faالشhayطaanu waa xaqiiqaة fiihima ay fi اlinsi wاljini whada huwa sawaab xadaثna شhayban بن فaruuخ الxabaطي qال xadaثna سulayman بن غيرة الqayسي الbsrي xadaثna ibn hilaal ibn hilaal yacni wuxuu u jeedaa bnu muslim xumaydan xumayd ibn hilaal alcadawi اlbasri qaala wuxuu ihi wadaadka hilaal baynamaa xilli ana anugu wasaaxibun lii iyo ninaannu saaxiibbannahay natadaakaru xadiian xadii aan isweydiinayno oon ka xadiiayno id qaala abu saalix asamaan dakwaan baa wuxuu yidhi ana uxadiuka maa samictu anaa kuu sheegi wixii aan ka maqlay min abi saciidin alkhudri aan qowl ahaan ooga maqlay wa ra'aytu minhu ficlan dhaqan ahaan aan ooga arkay abu saciid alkhudri waxaan ka maqlay weedh ahaan dhaqan ahaanna indhahayga aanu saaray baan kuu sheegay dhegayso qaala marka wuxuu idhi abu saciid abu saalix baynamaa ana maca abi saciidin yusalli xilli aan anagu la socdo abu saciida uu tukanayo yowma aljumcati maalin jumcaah ilaa shayin shay xaggii u tukanaya yasturuhu min annaasi dadka ooga gabaad oo ka astura id jaa'a rajulun baa yimid shaabun dhallinyaro ah oo min bani abi mucaydin reer bani umayaah araada wuxuu doonay an yajtaaza inuu tallaabo wiilkii yaraa bayna yadayhi ay bayna yaday abi saciidin alkhudriy oo tukanaya alansaari fadafaca abu saciid baa riixay fii naxrihi fadafaca sabiya fii naxrihi laabtu intuu qabtay buu iska riixay oo iska celiyey fa nadara wiilkii yaraa eegay dadkii baa qulqulay jamca laga dareeray meel kaleoo bannaan buu oon ka ahayn meesha abu saciid ku tukanayo falam yajid muusa helin masaakan ay maslakan wa ariiqan wadda la maro iyo meel jida muusan helin ilaa bayna yaday abi saciid meel u cunanta iyo wada uu mari karo oo meesha abu saciid ka inbuu waayay abu saciidna waa taagan yahay gacanna waa ka soo horaysa facaada wiilkii waa laabtay inuu isku maqiiqo mar labaad hadana uu maro meeshii fadafaca waa riixay fii naxri dhuuntu intuu qabtay buu iskaga tur ashadda min addafcati اluulaa weliba riixid iyo tuurid ka daran tii hore taa markuu wiilku uu la kufay nin dhallinyaruu ahaa abu saciidna waa nin rag meeshu u badnaa konton iyo dhow marka dhulka ku dhacay wiilkii famaala waa joogsaday qaa'iman xaala kowni taaga intuu istaagay oo fiiriyey wuxuuhi odaygu alan baa tahay dili uu yaabo fanaala min abi saciid abi saciid buu wax ka sheegay oo waa waa nin xanuunsaday weeyo sheekhii ansaariga ahaa buu uma zaxama الnaasa dadkiibuu la cidhiidhtamay dadki qulqulahaye iscidhiid yahay yuu dhacbooday ila meesha abu saciid waa lagu dhimana lama mari karee ayib uma intaa kadib zaaxama الnaasa dadkiibuu la cidhiidhtamay fakharaja waa baxay fadakhala calىa marwan min alxakam buu u galay wiilkii ila waa ilmaadeere fashaka ilayhi wiilkii baa u sheegtay marwaan maa laqiya wuxuu la kulmay abi saciid abi saciid wuxuu kala kulmay buu sheegay riwaayada cabdirasaaq baa caddaysay wa yowmaidin amiiru اlmadiina marwan ibnu xakamna maalinkaa madiinu wuxuu ka yahay eh, amiir madiinu amiir ka yahay khilaafadii sayidina mucaawiy ayib eh, eh, qiso dheer asagoo xadiidku wato cabdirasaaq musanifka ku wariyaa fawaaidda waxaa ka mid a ah, ansaar waxay dhaqan u lahayd markay jumcada tukadaan inay ninka amiirulbeledka ah ay u galaan oo la fadhiistaan oo wixii marka cabashaa wixii bandhiga wixii talaa wixii tusaale ay la wadaagaan ayib marka marwaan oo ku jira maqsuuradiisii xafiiskiisii masaajidka qaybar ooga go'onayde iyo wiilka ku carar oday meesha ku tukanhaya yaa nafta iga wuxuu ku yidhi odayga ma garanaysaa ansaar hadda iisoo geli ma garanaysaa ninka ku dilay haa waan garan buuri ansaar baa qulqushay abu saciid baana ka waa loo galay marwaan baa loo galay waa la is marwaan baa ninka ku dilay nimankan ma ka soo saari kartaa wuxuu waaka odaygan weeye soo taagan ninkii idilay markaasuu haadaa saaxibu rasuuliillaah ninka wuxuuhi waa saxaabi weeye mana kugu xadgudbi karee bal aan waraysan dadkii markay baxeen mar waa nina caqli badan baahay wuxuu yidhi abu saciidow wiilkan adeerkaad u tahay uu kaa ceed sheegtay maxaad u disha wuxuuhi anugu wiil ma dilin wallaahi inaana dilin buran oo aana taabanna wiilka wuxuuhi waa sidee waaka wuuu ma dilin anu shayaan baan dilay buui anu maxaan dilay shayaan abu saciid <laughs> marka qisadaasoo dheer baa ku jirta fadahaba alfata xataa dakhala calaa marwaana faqaala haahunaa shaykhun majnuun marwaan bu wuxuu ku yidhi oday waalan yaa masaajidka dhex fadhiya oo ruuxu hormaraba dilhayo dafacanii xataa saracanii buui wuu i kala tuuray ama wuu i kala qoonjaxay sidii reer koonfureedkii ilaa oo dhulkay dhigay faqaala hal tacrifuhu idan qisadii dheerayd marka waxaa ku jiri maa facaltu faraddaha calayhi wahuwa yaquul inamaa facaltu inamaa dafactu shayطaana ma samaynin bu ninka aanu ma dilin ma kala tuurin anu shayaan baan difaacay shayaan baan kala baxnay maanta hadduu shayaan ahaana hayaan hadda waa in laga shaqeeyo hadduusan shayaan ahayn asaga waraysay wiilkaad erku tahay kadib baa xadiidka u sheegay maraan wuxuu yidhi waa aragtaaye duqaydana iskugu dhowaani saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin way ku dilahayaan haddaad shareecada ku khaldantee bannaanka mar aduu odaygu mar hadduu ku celiyay maxaad meesha isugu soo maqiiqtay marka xadiidku qisadaa dheer buu leeyahay qisadaa dheer buu leeyahay cabdirasaaq baana lafdigaa iskale idan halka waxaa ka muuqata in abu saciid uu ku xambaarayo lafdu shayطaan calى xaqiiqatihi fi اlinsaani wاljiniy fi اlinsiyi wاljiniy uusan kala qaadaynin ayaa ka muuqata waxaa kaloo ka muuqata qaacidadii ay sheegeen fuqahado dhanoo inamaa yajuusu dafcu bilshali falshal markuu horraysay wuu celiyey kadibna markuu ku noqday buu tii hore ka daran ku riixay way socon marka haddii la joojin waayo mafaraha laga qaadi warkii shaaficida marka soo baxay ilaa ay tagto salaax iyo hub ilaa ay tagtay socon weeye isdifaacidu salaadda marka waa la ilaashanaya qaala wuxuu idhi abu saalix wadakhala abu saciid baa galay calaa marwaana marwaan buu u galay qisada haddaan kuu sheegay baana meesha kusita dheeray faqaala lahu marwaan ba wuxuu ku yidhi maa laka walibna akhiika maxaa adiyo wiilkaad adeerka u tahay iska kiingalay jaa waa yimid wiilku yashkuuka asagoo kaa dacwoon oo kaa ashtakoonaya faqaala abu saciid wuxuu ihi samictu rasul sal slam yaquul idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu haddii midkiin uu u tukado shay ka asturahayo ka ilanaya min annaasi dadka faaraada axadun axad u damaaciyo an yajtaaza inuu tallaabo bayna yaday hortiisa uu maro falyadfac ha difaaco ha riixo fii naxrii dhuuntiisa riwaayadii buhaari falyamnachu fainabaa falyamnachu fainabaa falyuqaatilu fainama huwa shayطaan fainabaa hadduu diida falyuqaatilu hala dagaalamo ila ruuxi meeshu u socday oo isagu inuu maruu raba adna waad ka celinaysaa marka muqaatalaa meesha ka soo bixi daahiro oo xaqiiqa ah fainamaa huwa shayطaanu weeye xagga ficilka ama dhaqan shaydaan buu wataa ama shaydaan baa ku laran maxaa riwaayada caddaysa fainamaa macahu lqariin qariin baa la socda faina macahu lqariin shaydaanka isaga lagu laray baa la socda xadaana haaruun ibn cabdilaahi wamuxamed haruun ibn cabdilaahi ibn marwan albaqhdaadi wamaxamed bn raafic anaysaabuuri qaala waxay dh muxamed ibn eh, ismaaciil ibn abi fudayg can daxaaq ibn cumaan asadi can sadqa ibn yasaar waynu soo mara aljazari dhowr goor can cabdillaahi bni cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhuma ana rasul lah sal slam qaal ida kaana axadukum yusalli waa shaahid asalka baabka wuxuu ku bila xadidka abi saciid buu ku bilaabay kadibna shawaahid buu imaamku u keenayaa raxmat ullahi tacaala calayh haahidka kooaad bn cumar buu ka dhigay ida kaana axadukum yusalli midkiin hadduu tukanayo falaa yadac yusan daynin axadan yamuru bayna yaday inaad iska celiso waa waajib adugu inaad hormato ruuxay gabaad u yeelana waa kabiira min alkabaa'ir lamana ogola xaaraan wey fain abaa hadduu diido inuu mara mooyeen wax kale hadduu ku dhaga adaygo falyuqaatilu ala dagaalamo faina macahu اlqariina eh, maxaa la socda shaydaankii ku aadamaha ayaa garab boodaya ama faina macahu اlqariin ay shayطaan shaydaan baa la socda ama kaadi ha noqdo ama ku meelaha kaa soo raca noqdee bimacnaa ruuxan shaydaan baa soo diray oo riixaya yac iska dhaawo xadaanii isxaaq ibraahim alxandari qaala ahbaranaa abu bakr cafwan alxanafiy cabdulkabiir ibn cabdilmajiid buu caan ku yahay magaciisa la ydhahda cafwan kunyaduu caan ku yahay abu bakr alxanafi kunyadiisuu caan ku yahay xadaana daxaaq ibn cumaan bimacnaa marka abu bakr alxanafi wuxuu mutaabacaynaya maxamed ibn ismaaciil ibn abi fudayg kilahuma can daxaaq ibni cumaan xadaana sadaqat bnu yasaar aljazari qaala samictu bn cumaran maql yaquulu asagoo nabiga rasul l sl slam qaala bimilihi ay fadakara wuxuu sheegay weeye abu bakr alxanafi bimilihi bimili xadiii ibn abi fudayk xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalikin can abi nadr wasmuhu salim ibn abi umaya in badanna waynu soo maray can busr bn saciid alxadrami ana zayd bna khaalid aljuhaniya saxaabigii ansaariga ahaa agga xilfiga arsalahu ilaa abi juhaym arsalahu arsala zayd baa diray busri buu dirayaa damiirka marka mafcuulka busri baad u celin busri baa la dirayaa mursilka wax dirhayana waa saxaabiga zayd bnu khaalid aljuhani xaggee loo diray mursalu ilaahiguna waa ilaa abi juhaym abi juhaym axaadiista waxayna ku soo maray kitaab اliimaan waan ku soo maray baabu tayamumna wayna ku soo maray kitaabu tayamum buu xadiis dhowr u le ku soo maray ayb abujahm iyo abujahm intu waa laydhadaa abujahm bn xari ibnu sima alansaari marka abujahmin abujuhaym waa isku waa kunyadiisunba qaabka loo dhigaa nabi maxamed sal l slam ayaa isagoon weyse qabin la salaamay kadib nabigu intuu gebagabaystay faradda calayhi salaam xadiidkaana soo mara saxaabiga ilhaawoy in kitaabu taym kusoo mara yasalu isagoo weydiinaya zayd baa wuxuu weydiinayaa saxiibkii abujuhaym alansaari maada samica min rasuulilah rasuulka ilahi maxaad ka maqashay fi lmaari ninka maraya bayna yaday ilmusalli ruux tukanaya hortii qaala abu juhaym wuxuu yidhi magaciisa cabdulahi bnu juhaym baa la yidhahdaa cabdulahi bnu juhaym laakiin kunyadu caan ku yahay qaala abu juhaym wuxuu yihi qaala rasul sl slm low yaclamu lmaaru ruuxa maraya hadduu ogaan lahaa bayna yaday almusalli ruux tukanaya hortii maraya maadaa calayhi waxa dushiisa ah oo dembi ah riwaayadii ibnu abi shayba cadaysay yacnii min alimi yacnii min alimi maada calayhi yacnii min alimi waxa dembiga gaadhaye ku dhacaya hadduu ogaan lahaa lakaana wuxuu ahaan laha an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan sano afartan bilood afartan maalmood afartan saacadood khayran lahu mid oga khayr badan bay noqon lahayd istaagga ka khayr badan lahaa min an yamura bayna yadayhi inuu ruuxa muslimka hortiisa uu maro xadiidkan wuxuu hi xaafidku nasbu ku yahay inuu yahay kabiira min alkabaa'ir almuru bayna yaday lmuslim saa darteed ibn xajar haytim waa ku tiriya isaguna kabaa'irta qaala abunadar wuxuu yidhi laa adrii ma garanayo qaala inuu saxaabigu yidhi arbaciina yowman aw shahran aw sanatan meesha ah lakaana an yaqifa arbaciinadaas waa lama cadaynin ma arbaciina yowmanba ma arbaciina shahranba ma arbaciina sanatanba asalna lafdiga waaa saxaabigaaba yidhiba saxaabinku warinaya wuxuu yidhi anu nabigu afartanka maalmo oga jeedo iyo inuu oga jeedo bilo iyo inuu sanadyo oga jeedo ka wado ma garanayo abu hurayna mar la weydiiye xadiis isagu warinayo oo le arbaciinku maxay tahay ma afartan sanaa abaytu buuri waxaa leey ma afartan bilood baa abaytu buuri waxaa leey afartan maalmood miyaa abaytu bimacnaa muxuu diidan yahay tafsiir aan loo haynin daliil inuu galuu diidanya nabiga lagama hayo sidaa lagu daayo idan in la ijmaaliyo waxyaabaha qaarkood ama la ibhaamiyo waa min alxikam lanna waciidkaa fudaanaya zajriga waciidka ayaa dabcaya xadaana cabdulahi bnu hishaam ibn xayaan alcabdiyu xadaana wakiic can sufyaan athawri can salim abinadr salimn abi umayat haddaad soo marayseen wey maalik baa waxaa mutaabacaynaya sufyaan athawri sufyaan athawri baa can busr bn saciid ana zayd bn khaalid aljuhaniya arsal ilaa abi juhaymin alansaariya maa samicta maxaad ka maqashay annabi sal slm yaquulu asagoo leh yani fi lmaari bayna yaday lmusalli xadiidka fadakara wuxuu sheegay sufyaan bimacnaa xadiidi maalikin maalik xadiidkiisoo kaloo keenay wahada min diqati muslim xadiidkan wuxuu ku dulwareegaa wuxuu ku dulwareegaa saalim abinadar buu ku dulwareegaa saddex xaafid baa ka qaadata waa maalik iyo sufyaan athawri iyo ibnu cuyayna ibnu cuyayna asagu wuxuu yidhi ninka la diray waa abuljuhaym abuljuhaym ibnxaarid ibnu sima alansaari baa la diray ninka loo dirayna ee mursalu ileyhna waa zayd ibnu khaalid aljuhani ninka wax la weydiinaya sheekhi hadda futwanae nabiga xadiidka ka tabinhayana waa zayd ibnu khaalid aljuhani walidaalika xadiidku waa min musnadi zayd ibnu khaalid aljuhani laa min musnadi abijuhaym ibn اxari ibn sima alansaari ibnu cuyayna sidaa maray xufaadoo dhan waxay isku raaceen ana bna cuyaynata ahaطa wa riwaayaة maalik hiy almaxfuuda walidalika diqada muslim markuu riwaayadii maalik sheegay wuxuu ku xoojiyey tii sufyaan aلthawri waana ta keentay in maalik laga rajaxo cala bni cuyayna labada caalim waa isceshadaan bal mararka qaarkood sufyaan baa yaa baladhigahaya hase ahaatee markuu awri raacay maalig yaale ibnu cuyaynow raalli aho warkaadu waxba kama jiraan marka saasuu muse isku dabadhigaya warku la socdaa warkuu ogyahay iyo xufaaddu waxay hawsha ka qabaan idan riwaayatu maalikin mukhaalafata libni cuyayna bimutaabacati اthawri waxay keentay in la yidhaahdo akhطaأ alxaafid ibnu cuyayna wa asaaba maalig iyo thawri sidaasuu imaamku ka wadaa raxmat tacaala calayh fadakara اthawri wuxuu sheegay bimacnaa xadiii maalikin buu sheegay marka in laga dhigo xadiidka min musnadi abijuhaym ayaa maxfuud ah in laga dhigo min musnad zayd ibn khaalid aljuhani waa shaad waxaana ku khaldamay xaafidka ibnu cuyayna macnuhu marka sidaa weeye oo ruuxa muslimka ee tukanaya gabaad u yaalla iskaga fogow dhibaatada yahala kul xataa hadduusan u oolin sutro ay usan u oolin xataa iskaga leexo inkastoo asaguusan xaq u lahay inuu ku difaaco oo iska kaa celiya ila isagaa xadgudbay oo waxaa la rabaa inuu gabaad iyo sutro samaysto hase ahaatee asagu hadduu khaldamay annaha ku darmanin iskaga fogo waxba ha hormarini ayb baabu dunuwi اlmusalli min الsutra wuxuu baab yahay ruuxa muslimkee tukanaya inuu u dhowaado sutradiisa sutran dhig haddaad tirado halkaa ay kaamero talla aad dhigto ood ummadda ninka dhaqaaqaba ku boodo sidii libaaxi haddii masaajidkii madaa lagaaga tegahayaa masaajidki madaa lagaaga tegi bahal yar dhigo oo agtaada ood u dhowda inta sujuuddaada un sujuuddaada wejiga meesha dhiga aan ka dheerayn baabu dunuwi اlmusalli min الsutra xadaana yacquub ibn ibraahim الdawraqi qaala xadaana ibn abi xaazimin cabdilcasiis buu u jeedaa cabdilcasiis ibn abi xaazim xadaanii abi abi abu xaazim abu xaazim sahl ibnu daba dhacana waxaan isku ogayn waa salm ibnu dinaar salm ibnu dinaar hadduu hadduu daba joogo wadaadkii abu hurayrana waa salmaan alashjaci ood soo marteen xadaanii abi aabay baa ii warramay oo abu xaazim ahaade ilaa wiilkaa ibn abi xaazim ahaa wiilku waa cabdilcasiis abu xaazimna waa salm ibnu dinaar can sahl ibni sacdin asaacidi isaguna xadiikiisa waynu soo marray qaala saxaabiga wuxuu yidhi kaana bayna musala rasuuli illaah rasuulku meeshuu kutu musala waa mowdica uu ku sujuudayo ma aha masaajidkii kaana bayna musala rasulilah sal slm meeshuu nabigu ku sujuuday oo wejiga dhigahayyo wa bayna aljidaari derbiga uu ku tukana u agabaadkii waxaa u dhexeeyey mamaru shaati neef ahe inuu maro neef adhe inuu maro idan waxaa waa u dhow yahay nabigu neef ahe wax yarbuu maraa waa aragteen ayib nabigu markuu derbi hadduu ku tukanhayo iyo hadduu sutra ku tukanayaba waa u dhowaan jira wey inaad ka fogaata ma si ummadda aan cidhiil loo gelin aduguna uusan ruuxun guri ooga gelin bun hortaada inuu maro ila waa isaarantihiin waa isu dhowdihiine xadana isxaaq ibn ibrahim wmaxamed muana wlafdu libni muana baa iskale qaala isxaq wuxuu hi akhbarana wa qaala ibn muana wuxuu hi xadana xamaad ibn mascudat albasri can yaziid yacni ibn abi cubayd lanno yaziid waa lagu khaldami kara yaziidyo badan baa meesha dhaca marka waa in la cadeeyo yani wuxuu jeeda ibn abi cubayd alslami buu ka wada can salama wawa ibn اlakwac salama ibn اlakwac salama ibn camrin baa magac aabihii la yidhahda salama ibn camrin ibn اlakwac waa nisba ila jaddihi saxaabiga ansaariga qiimaha badnaa toddobaatan iyo toddoba xadii ayuu subanaha ka tabiyaa ma falihayo inaanu soo maray xadiikiisa caawa noogu horaysan u malay toddobaatan iyo toddoba xadii buu nabiga ka tabiya calayhi salaatu wasalaam waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim lix iyo toban xadii lix isku waafaqeen shan bukhaari baa la gooniyaa la gooni noqday sagaalna muslim baa la gooni noqday wuxuu geeriyooday toddobaatan iyo afar hijrada lixdan iyo afartina waa la sheegaa idan toddobaatan toddoba nabigu ka wariya lixiyo toban way wadaagaan labada imaam bukhaari wuxuu la gooni noqdaa shan xadii lixiyo toban shan lagu daro waa labaatan iyo kow muslim wuxuu la gooni noqdaa sagaal xadii soddon bay isku noqdeen soddon xadii buu ku leeya fi fi saxiixayn wuxuu geeriyo toddobaatan iyo afartii ama lixdan iyo afartii hijrada sida la sheegay radi allahu tacala canhu arda saxaabiga caanka iyo cadaag ahaa way or dheerayn jiray can salama annahu kaana yataxara wuxuu ku dadaali jiray mawdica makaani اlmusxafi mowdica makaani اlmusxaf musxafka meesha la dhigo inuu ku tukado musxafkii tiir weyn oo marka masaajidka ku dhex yaalay oo loo sameeyey khaanad kitaabka kutubta qur-aanka la saaro la dhigo ayuu ku ag tukan jiray saxaabigan salamaah ibnu akwac nabigaa meeshaa ku tukan jiray oo xog buu ka hayaa nabiga ku dadaali jiray halkaa inuu ku tukado annahu kaana yataxara wuxuu ku dadaali jiray mawdica makaani musxafi musxafka meesha la dhigo makaankiisu ku dadaali jiray yusabixu fii ay yatanafalu fii yataawacu fii yusabixu ay yusallii fiihi naafilatan inuu ku sunnaysto oo halkaa sunna ku tukadu ku dadaali jiray makaanka marka la dhigahayo musxafkana waa tiirkii weynaa riwaayad kale ku iman doontaaye kitaabkii waagi dambe alimaam loo bixiy la jiray markii masxafka intii la ururiyey sayidina cumaan uu ururiyey inta kale la gubay kii marka lagu dayanhaye ee arasm alcumaani aminkan baad ka qaataan kitaabkaasaa meesha la dhigi jira wadakara wuxuuna sheegay salama ana rasul rasulka sal slam kaana yataxara dalika almakaan nabigaa ku dadaali jiray meesha ayada inuu ku tukado wa kaana bayna almimbari mimbarka nabi maxamed ee madiina iyo walqiblati derbiga jidaarka iblahuna waa aljidaar qibla huna derbiga mimbarka iyo derbiga dambe ee masaajidka waxaa u dhexeeyey qadru mamari shaati neef ari ah inuu maro inuu maro hadda waxaa loo jeedaa maxaa laga wadaa xadiiku qolyaha waxay dhaheen waa khaarijun can can abwaabi sutra xadiidku waa ka baxsan yahay sutrat lmusalli mimbarka nabiga iyo derbiga waxaa u dhexeeyey in neef ari a ah maro maxaa iskaga xidhan maxaa laga wadaa nabigu mimbarkaaba dhacda inuu ku tukaday wey mimbarka dushiisa yuuba ku tukaday idan mimbarka nabigu uu ku taagnaa waa makaanu salaatihi sutradina maxaa u ah derbigaa sutra u ah idan mimbarka iyo derbiga waxaa u dhexeeyey neef ari inuu maro haddii la yidhi waxay ka dhigan tahay xadiidka horuu la macno yahay wey xadiidka horuu la macno yahay ee sahl ibnu sacdin الsaacidi kaana bayna musala rasuuli اllaahi wa bayna aljidaari mamaru shaati marka waa hada min diqati muslim wهذا miن diqة mسلم mn isbanaanmarinaya d way adيka mslim inuu keena ma ahayn في sutraة المsلي waxaa leey wuu ku jiraa xaggee kaga jiraa mimbarka ma dhaca nabigu inuu ku tukaday hay dheh markaa nabigu mimbarka uu ku tukaday sutradiisa xaggee u jirtaa sutradiisi maxay tahay ila mimbarku nabigu korkiisuu saaran yahay derbiga oo sutra ah derbiga iyo nabiga maxaa u dhexeeya marka ayadaa muddo E, baax intaa leeg neef adha inuu maro xadiikii hore kan markaas mid bay noqdeen wey halkaasuu muslim tooganaya waa macno aad u fog laakiin waa waa la fahmi karaa in laga wado marka kaana bayna almimbari wاlqiblati derbiga jidaarka laga wado abu daauud riwaayulena ku soo maray abu daud wuxuu lafdigiisu kaana bayna mimbari rasuuli الlah wa bayna alxaa'iطi ka qadri mamari sha adri mmr اsha nawwigiisu wuu asiiba wuxuu meeshan qiblada derbi baa laga wadaa laakiin waa inuu riwaayo keena la uu keeno oo u deliishado ila hadda alqibla in derbi lagu fasiro waa baciid waxay u baahan laakiin naskeeda in la tilmaamo dhib abu daud ku soo marteen lafdiga asaga xadaanaahu waxaa kaloo xadidka noo tabiyey maxamed muana baa noo tabiyey qaala xadana makiy makiy bn ibraahim albalkhi wa ama waa min kibaar shuyuukh اlbukhaari yaana akbarto jasminine maki ibnu ibraahim albalkhi qaala maki wuxuu yidhi qaala maki wuxuu yidhi yaziidun ahbarana in badan baynu soo marray mararka qaarkood iyadoo la kaba marar mubtadiya khabarka waxaad soo taqaaneen qaala maki ahbarana yaziid baa taqaaneen yaziidun ahbarana yaziidun baa ahbarana noo warrama yaziid waa kee yaziid ibn abi cubayd alslam hadda aad soo marayseen xamaad ibn mascad can yaziid ibn abi cubayd alslami soomana soo mareen yiidkii weeye qaala yiid wuxuu yidhi kaana salamatu ibnaqwac wuxuu yataxaraa kii ku dadaal asalaata ku tukasho lagu tukado cinda alustuwaanati tiirka weyn agtiisa ustuwaan waa tiirka weyn ee wareegsan baa la yidhahda allatii tiirkaasoo cinda almusxafi kitaabka qur-aanka meesha la dhiga u dhow faqultu lahu waxaan ku ii abu salama cafan salam ibn aqwac waxaan ku idhi yaa araaka waxaan ku arkaa tataxaraa inaad ku dadaalayso od ku ijtihaadayso asalaata tukasho cinda hadi اlsطuwaan ee maxaa jira qaala wuxuu ra'aytu الnabiya salى اllahu عalيه wasalam yataxara salaata cindaha nabigoo ku dadaal halkaa inuu ku tukadaan arki jiray marka nabigan kaga dayanaya ajir baasaa looga siinaya afcaasha xataa caadiga ah in cibaadada ahayn ee nabigu samayn jiray haddaad u samayso nabigaa samayn jiray ajir baa lagaa siinaya ajir baa lagaa siinaya ka soo qaada inay hadda cumaamaddu iyo xidhashadeedu ay tahay caada min caadaati alcarab oysan sunno ahayn sidooda adda badan ay sheegaan haddaad u xidhato nabigaa cumaamadda duuban jiray ajir baad ka helaysaa waa lagaa hawaabinaya cumaamaddana tallagoogtame waa tala duubto la socda hadda midda wixii madaxa lagu duubaa cimaamad la yidhaahdaa baashan la hagoogto hagoog weeye taqanuc baa la yidhahdaa ama saa u laab ama v u samee oo jiid waxaasoo dhan waa hawla waxaa weeye aad qolya hadda jooga kaga dayanayso cimaamad maaha cinda alcarab laa luqatan walaa curfan ayib hagoogtii gabdhaha wey araaka tataxara الsalaaةa cinda hada اlاsطuwaanati qaala ra'aytu الnabiya yataxaraa الsalaaةa cindaha weliba tuhmay leeda maro cinda alcarab fi اlislaami wafi ljaaliya curfiga hore ninku hadduu ogogto nin daranaya balaayo wada wax qarinaya loo arki jiray ayib hadday laakiin qaabab kala noqotay aragay hadda noqoto isbedshi acraaftii baa isbedashahad curfigii baa isbedelay la kala teg hadda xaragay noqoto qaabkaa loogu xaragooda baabu qadri maa yasturu lmusalliya hunaa wuxuu bilaabayaa sheekhu hadda hore baabka waxaan kaga soo baxay dembiga iyo khatarta ay leedahay ruux muslima oo sutur u tala in la hormaro adna inaad xaq u leedahay inaad iska difaacdo way soo dhammaatay hadda sheekh wuxuu ka hadlayaa oo hadda baabka u gunti doonaa inkastoo gooni u iman doonto dadka ku hormara salaadaada maxay yeelayaan saddex shay hadday ku hormaraan salaadda way go'aysaa way buraysaa ma buraysaa la isku haya waa dameeraha iyo eyga iyo dumarka iyo dumarka dadka intooda kale salaadda nuqsaan bay u geysanayaan laakiin kaa jabin mahayaan biitifaaq baabkiibuu hadda sheekhu ka hadlaya baabu adru ma yastr اmusli xadaana abubakr abi shaybata qadarka inuu hormarya ahayd lann axaadiideed waxaan ku soo maray baab kale baabka iyo axaadiidka ku imanaya isma laha aniga tarjama hadda ii qoran maxaa idin dhigan idinku sida idiin qoran ba iyada baabka iyo isma laha axaadiistu baabkan wuxuu munaasib ku ahaa mil mu'akharati raxli xalay xadiidkan soo maray ayb marka inuu taqdiim iyo taakhiir jiro abwaabtu isweydaaratay baa muuqata yaa muuqanaysa xadana abu bn shaybata qaal xadana ismaaciil ibn culayata xa waxadanii qaala muslim waxadanii zuhayr bnu xarbin xadana ismaaciil bn ibrahim bn culayata can yuunus lanna maxaa yuunuska waa ibnu cubayd albasri nimankana basriyiin ah ayib can yunis bn cubayd albasri can xumayd bni hilaal alcadawi haddaynu soo marayna can cabdilahi bni saamit can abi darin abi dar waynu soo maray xadiii fi liimaan waahaarat watayin baynu ku soo maray abu dar alkhifaari radi allahu tacala canhu arda qaala wuxu uhi imaamkaas qaala rasul lah sal ly slam idaa qaama axadukum yusalli midkiin hadduu tukanayo fainahu yasturu waxaa gabaad u noqonaya oo difaacaya salaadiisii inay burto ida kaana bayna yadayhi milu aakhirati الraxli intaa keliya kaga yimid xadiidka intaa keliya ayaa xadiidka ku yimid xalina wuxuu soo sheegay sheekhu ilaa lix xadiid oo hawshaa ku saabsan marka baabka in la qaado xagga lagu dhajiyo ayay ahayd ama axaadiita inti lasoo ururiyo halkan la keeno saasay ahayd idaa kaana bayna yaday hortiisa hadday tahay milu aakhirati الraxli kabaalka ama mxuu aan ku dhahday kooraha intiisa dambe ee taagan oo kale faidaa lam yakun bayna yadayhi hortiisa haddaysan ahayn milu aakhirati الraxli kooraha intiisa dambe oo kale fainahu yaqطacu salaatahu salaadtiisa waxaa goynaya oo burinaya calaa ra'yin yaqطacu hawaabahu calaa ra'yin waxaa salaadtiisa burinaya ama hawaabkiisa yaraynaya alximaaru dameer hormaray wاlmarأaةu haweenay iyo wاlkalb اlaswadu eyga madow qultu waxaan idhi haddaan ahay cabdullahi bnu saamid yaa abaa darow maa baalu اlkalbi اlaswad min alkalbi اlaxmari min alkalbi اlasfari ardayga wuxuu hi abadaru maa baalu kalbi اlأswad eyga madow muxuu kaga duwan yahay meel kelbi alaxmari ka gudana cas iyo meel kelbi asfari eyga buurabuuraha ama jaallaha ah. eyga jaallaha ah ama midabka kale leh ama gudan ama cas kan madow muxuu kuwaa dheer yahay asaga loo maagay muxuu eeday wey yani halka waxaad ka garanaysaa saxaabada iyo taabiciintuba alaslu fi اlaxkaami wa atacliil in cilada iyo xidmada la qooraansado oo istishaab lagu sameeyey yaqaanaan maxaa yeele ku jawaabay abudar fiira hadda qaala ya bna akhi adeer sa'altu rasuula rasuulka ilaahay baan weydiiyey kamaa sa'altani saad ii weydiisaa nabigu uu weydiiyey nabi allow eyga madow dembigeebuu galay baan idhi muxuu qoonsaday faqaala alkalbu اlaswadu shayaanu eyga madow waa shayaan iyada wuu ka daran yahay iyada wuu ka khayr daran yahay eyga madow aragta somalidhan way ka carartaa haweenku way dhiciyaan markuu ka soo horbaxo qolyaha isha qaba iyo jinka iyo sixirkana ayagu allayba ka cararaan eyga madow waa imtixaan digaagta madow digaagta way ka daran tahay saca madow loda waa ka daran yahay yaanyuurta madow kuwa kale way ka khayr daran tahay inaad aragteenba mooye digaagta madow shiimishiimida wadata ma ag mari kartid indhahay kaala soo baxaysa kuwa kale waa iska rooyiin haba dagaalameen bahalka madow waa dhib badaya ayib idinka madowna dadka inaad ka darantihin baa laga yaabaa so sidaa un <clears throat> maaha eh, masaawasha waa diidantii ayib ayib insha allah saa darteed shekhu wuxuu qabaa yaanyuurta madow in la xukum tahay eyga madow faina alkalba alaswada shayطaanu namirka maxaa ahaa qitada madowna waa la mid buu qabaa isagu bijaamici اlmacna cilada cilada shayطaannimada ashayطana shayطaannimadaas ku ilxaaqinaya wadaad ayib oo waa waxaa lagu ogaada weeye bitajriba ayaa lagu ogaada macnaha shayطannimada inuu ku jiro oo midabka uusan ahayn ataa uusan ahayn xataa amaare uu yahay cilo cilo xaqiiqiya uu yahay almuhim xadiidkan fainahu yaqطacu salaatahu اlximaar khilaaf badan baa ka jira khilaaf badan ba jumhuur ahlicilm waxay qabaan awaabkii baa nuqsaamaya shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanafiyada iyo jumhuur ahlcilmi sida loo tiiriy waxay qabaan faina yaqtacu salaatahu ay awaaba salaatihi salaadiisa awaabkeeda waxaa goynaya ay iyo haweenay iyo dameerku hormaray oo adoo sutra la'aana ama intii sutrada idin dhexaysay adiga sutra dhexooda hadduu maro wey ee salaaddii buri mayso lafdiga yaqtacu marka ixtimaalkaa gelinayaan oo waxay leeyihin salaaddii arkaanteeda waa ofsatay shuruudeeda waa ofsatay mubilaad buryana ma hayno marka aaawaac waan awlaynaa halkaasay la mareen tawiilkana waxaa ku keenay xadiidkii ibn cabaas xali aynu soo maray ee isagoo dameer saaran inuu dameerti ay hormartay safki badhki asaguna uu ka degay falam yunkir dalika calaya axadun inaga soo maray iyo xadiidku caaishahay soo socdee iman doone tilmaamaya nabigoo tukanaya in hortiisa ay jiibtay gurigii nabigoo ku tukanaya gurigiisi marka labadaa xadii ayay ku awalayaan yani adagor waan soosoo maray waanu soo maray shuruud daliil daliil annaqli shuruuddiis waanu soo maray daliilka naqligaa ee shuruuddiis aad soo marteen wa shuruud nadarna waad soo marteen shuruud nadar afar bay ahayd shuruud adaliila naqlina afar bay ahayd waad soo marteen shuruudu tawiil saxiixna afar bay ahaayeen waad soo marteen sabaqa waxaa la yidhi xerowgay u daran tahay kamaa sayatiina u daran tahay alxamdu lilah kulli maxay noqdeen waan soo sabaqa idinkay idiin daran tahay mid kale marka aynu ku daro daliilka naqligaa ah waa laba qaybood inuu yahay daliil qaطci ah dilaalatan wa hubuutan kaa waxba kaagama baahno daliilka marka naqligaa ah ee danniga ah marka aad ka niqaashayso afar meelood baa laga weeraraa afar meelood buu wax kaga yimaadaa addaliil الnaqli الظaahiri oo min adilaة اlaaxaad الdaniya ah marka laga niqaashayo ama layska difaacayo ama aad madhabkaada ka difaacanayso waxaa weeye ama aad rabto inaad daliishato afar godoo lagaaga imaan waa inaad ka diyaargarowdo aacnu fii sixati la koobaad aacnu fii sixatii xadiidkii in lagu duro waamama asxinba fulaan baa ku jira ciluu qabaa xagguu ka qalloocan yahay weerar baa kaga iman kara albaabka waxaad kaga soo xidhaysaa inaad ka niqaashto faniga aqoon u leedahay haddaad xerow tan aad sheekh hebel baa saxiix si ka dhaade ka leef khad baan ku haynaayo hadaad awooddeeda leedahay difaaco haddaadan lahayna culummada saxiix yeeshe sheeg oo imow oo ictimaad calaa xaafidin mutqinin marka aطacnu fii sixatihi albaabka labaad ee uu kaga iman karo bushigu xadiidka waxaa weeye daliilka aaxaadiga ee daniga ah التأويل التأويل التأويل إما بإبداء احتمال احتمال مقاوم أو بإبداء احتمال أقوى وأظهر تامرك الدلالة خسيسة وwaxaa lagu odhan karaa lafdiga maxaa daliishatay yaqطacu baad ku fasirtay yubطilu fainamaa yaqطacu salaatahu اlkalbu wاlximaaru wاlmar'atu lafdiga ma yaqطacdu waxaad ku fasirtay buطlaan iyo naqdi anna waxaan ku fasiri karaa naqsi idan waxaan muujinayaa dilaalada lafdiga yaqطacu baan ka niqaashaya bacda tasliimi sixat اlxadiid xadiidku inuu asaxay baan kuu ogolaaday laakiin waxaan ku leeyahay lafdiga aad daliishatay id u daliishay salaaddii inay burayso kuma caddo bal macnaha in lagu fasiro naqsiga ayaa adhara marka التأwiil ima biibdaa'i اxtimaalin mucaaridin muqaawimin aw biibdaa'i اxtimaalin adhar macnahaad ku xambaartay kaygaabaa ka cad tuusan ka caddaynna kaygaabaa la mid ah haddaba shuruuddii baad u noqonaysaa shuruud daliil waxaa ka mid ahaa an yakuuna ظaahiran fi اlmadluul aw sariixan fiihi somaynan soo marin haddii marka lagugu bashiyo ta'wiil la keeno oo la muujiyo ibdaau ixtimaal muqaawim musaawi aw aar la keeno falasta dilaalada adiika ma dliihan karti xadiidka ma deliishan karti dariiq albaabka saddexaad lagaaga imanaya waxaa weeye almucaaradatu biaahirin aakhara almucaarada bidaahirin aakhar waxaa lagugu bushin karaa xadiid kale iyo daliil kaleoo daahirkiisa uu tusahayo adiga xadiidkaadu wuxuu tusayay wax ka badalan haddana waynu haynaa hooyadan caaisho hawsha ayadu ay aragtay in nabigu uu ku hor tukaday iyadoo hortiisa jiifta waxay ku bushanaysaa axaadiistan ibnu cabbaasna falka asaga qabsaday wuxuu ku bushanayaa axaadiistan aطacnu fii sixatihi maxaa lagaga jawaabaya biibaati sixati اlxadiis baad kaga jawaabi طacnigii labaad muxuu ahaa التأwiil oo biibdaa'i اxtimaalin musaawin aw adhara taana tarjiix baa la maraa waxaad kaga jawaab bitarjiix waxaad kaga jawaaba tarjiix waxaad leeda waa sax ixtimaalka waa waarid laakiin aniga macnahan ku xambaaray ayaa ka xoog badan kaada bidalaa'il min alkitaab aw الsunna aw اlluga aw اlcurf aw اlqaraa'in almaqaamiya aw اllafdiya aday ku taallaa ta'wiilku markuu yimaado ixtimaalku waaqic u noqdo ninkuna uu musaaweyo ku yidhaahdo ama waa aqwa ama adhar uu ku yidhahdo maxaa la maraa ariiqu tarjiix labada ixtimaal baynu kala rajaxaynaa ninkii marka loo heeliyo ayaana ayaa garta leh oy adilada khaarijiga u heeliso baabkii maxaa ii dhiman almucaaradatu bidaahiri aakhar ka xadiid ibni cabaas fataraktu alataana tartacu famarat bayna yaday bacdi safi calab soo marteen xadiidka caaishana waa iman doonaa daahirka lagugu bushiyey marka waa inaad aad adaguna sinsaarayso maalan afartii baad adna marinaysaa daahirka lagugu bushiyey mar waxaad duri sixadiisa hadduu aad fargelin karto wey daad gelin weydo waxaad ku furaysaa ixtimaalkii lagaaga furo aduguba xadiidkaadii ayib hadday soco weydo adna daahirka asaga kusii bushanaysa maxay dhiman godka afraad u dambeeya loo yaqaana alqawlu bilmuujab marka lasoo khulaasay meelo badan qiyaaskii meelo badan buu gala hunaa markuu adilada marayo waxaa wey waa in lagu yidhaahdo addaliilu laa yamasu maxala nisaac wadaadu xadiidkaada waa fiican yahay qiimo badana lianna waa mukharajun fi saxiixayn waa daahir fii dilaalatihi laa mucaaridan lahu min min adawaahir اlukhra okay way xadiidkaadu laakiin maxay kugu taallaa meeshaan isku haynaba xadiidku shuqulba kuma laha alqowl bilmuujab baa la yidhahdaa alqowl bilmuujab marka waa maxay in lagu yidhaahdo addaliilu laa yamasu maxal الnisaac maxal الnisaac marka afartaa wej baa lagu bushiyaa yaa lagu bushiyaa taa dambaana u daran taa dambaa u daran dul xadiidku laa yamasu maxal الnisaac taa dambaa u daran oo meeshaan ka hadlaynaba ma aha wadaad baa wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi ruuxi gaalnimo ku dhaca wax loogu cudurdaaraya ma jiro saadu gaalnimadu dhucu horay gaal ka yahay nin baa iska soo gooyey wuxuu ku yidhi waxaa lagu ijmaacay ana xadiiث alcahdi biاlislaam wاnnaashi bidaari اlxarbi aw الnaashi bibaadiyatin baciidaة can اlculamaa اlmuslimiin inaan la gaalaysiinayni hadduu salaada waajibnimadeeda garan waayo uu ka jaahil noqdo ama zakada uu ka jaahil noqdo ama soonka iyo xajka ama inay ribadu xaaraan tahay zinadu xaaraan tahay oo khamradu xaaraan tahay uu ka jaahil noqdo xale waa runta ijmac waa jiraa laakiin maxanulisaac maba khuseeyaba alqowl bilmuujib baa la yidhahdaa waaban kuu ajmac alculamaa waan kuu yeelo in man nasha'a bibaadiyatin aw bidaari xarbin aw xadiida cahdin bilislaam inaan lagu gaalaysiinaynin inuu garan waayo uu ka jaahil noqday wujuub الsalaa wujuub الzakaati wالصiyaami wاlxaj xurmat الriba wاlkhamri wالzina wاlfawaaxish lagu gaalaysiin maayo waa ijmac ogal laakiin waxaan isku haynayba ma aha maxanusac waad ka baxsantahay maxaan isku haynay nin gaalnimo ku dhacay ninkan gaalnimo weli kuma dhicinba لأnna اljahla biwujuubi salaati laysa bikufrin salaaddu inay waajib tahay in la garan waayo gaalnimo ma aha ee waxaa waajib ah maxaa gaalnimo ah salaadda waajibnimadkeeda inaad dafirto ood inkirto aljaxdu baa gaalnimo ah jaxdina goormuu yimaadaa soomaali u fiirso hebel wuu dafiray hawshaas wuu inkiray maxay u jeedaan wuxuu horaan ogaa oo u ictiraafsanaaba hadda dafiray war ilahay maa ka cabsi odagii shalay sidaa lahaaye nin salaadda horaan ogaa inay waajib tahay oo inkiray ninkaasaa gaalooba laakiin haddaan tawxiidka u qabannay oo kukuuyaa yaa lay tuko salaad ma jirtuu yidhi gaal baati maad haysaa haddabaynu tawxiidka u qabanna goormuu ogaaday salaaddu inay waajib tahay aljahlu bilwujuubi wاlxurmati laysa bikufrin gaalnimadu waa maxay waa aljahdu bacda اlاctiraaf shay aad soo qirtood ogolaatay baa gaalnimaa weli lama helin marka manaadki iyo sadabki kufrigaa lama helin marka weligaa iska ogow alqowl bilmuja waa muhim jiddan waa inaad tiraa warkao dhan waa okay dhagdhag wey laakiin maxay kuugu taallaa waa lax baa lagaa yidhi waa lax baa lagaa yidhi soo garan maysaan miyaan ku celiyaa mise waad soo martee ayb marka aartaas aartaa daliilka daniga laga weeraraa aartaa marka albaab waa inaad iska owdo ood xariif ku tahay hawsha ood fahansantahay indhaha in la taagoon maaha idan yaqacu haddii ishkaalka lagaaga furay yaqacu waxaan kaga badbaadaynaa riwaaya cinda axmedin wabni xibbaana wa shaykhi ibni khusayma fii saxiixihi waxaa ku timid tucaadu salaatu min mamari اlximaari wاlkalbi wاlmar'ati meel loo dhaafa mala yaqطacu ishkaalka ku jira waa dhammaaday ixtimaalka ku jira andho tucaadu الsalaa salaadda waa la soo celin wey goorma salaad la soo celiyaa waa salaad burtoon asixin ama adoy kaa asaxday aad rabto in fadligeedii mar labaad aad ku ceshato hunaa marka tucaadu الsalaa waa wujuuban way burtay wey bidaliil yaqطacu yaqtacu tucaadi markaad isku geyso waa nas fi maxalli nisaac laakiin mid walba iskii ixtimaal baa geli kara isugee way isfasirayaan lamana jebin karo usha gooni baa loo jebiya laakiin hadii laisku duubo way adagtahay in low loo dhiga mooye in gacan lagu jebiyo jilib in loo dhiga mooye marka sidaa darteed axmed baa oogu roon amedb axmed baa wuxuu ku tegay asagu inuu yidhi eyga madow hadduu ku hormaro adoo bilaa sutra ah ama sutrada ka soka uu kaa maro baalat salaa wa fi lmar'ati wاlximaari fii nafsihi shayun bog laakiin haweenadii iyo dameerku inay burinhayaan xoogu dareen baan ka qabaa lanna xadii ibn cabaas iyo xadiiu caaisha ayaa ishkaaloo meesha ku jira axmed baa adaqu man takalama fi hada albaab ah laakiin jumhuurtu intooda kale xagga kaley u biyo shubteen ayb aan iskaga tago insha allah xaggeen marayo xadana hayman faruq axabai qaala xadana sulayman muhiirat eh, alqays albasri xadana muxamed muana bn bashaar bundar qaala xadana maxamed jacfar gundar xadana shubn xajaaj qaala xadana isxaaq bn ibrahim akhbarna wahab bnu jariir qaala xadaanii abi abihi jariir ibnu xaazim xadaana afwan qaala xadana isxaaq bn ibrahim ayضa akhbarana muctamir sulayman qaala samictu sal ibna abi dayan بن abi dayaal albasri waxadaanii yuusuf ibnu xamaad almacniy xamaad almacni dhowr goor baynu soo waa nisba ilaa macni zaa'ida yaa loo tiiriyaa macni waa awowgii baa loo tirinaya oo macni loo odhan jiray xadana ziyaad albakaa'i ziyaad ibn cabdillahi albakaa'i can caasim alaxwali caasim bn sulayman alaxwal kullu haaula intaasoo dhanba kullu haaula muxuu ujeedaa ka soo bilow sulayman hayre ka soo bilow shucba iyo jariir yaa u dambeeyey iyo salm ibn abi dayaal iyo caasim alaxwal kul haulaa'i can xumayd ibni hilaal alcadawi biisnaadi yunusa sanadka yuunus ibn cubayd albasri aad soo marteen ee ibn rami culi ka warinayay ardayga ahaa ardayguu ahaa ayuu u jeedaa ka naxwi xadiiii biisnaadi yuunus ka naxwi xadiii xadiii yunis oo kaluu sheegay weeye wadaadahan ay sheegeen wadaadahad aad soo marteen ay sheegeen وxadna isxaaq بن ibrahim qaal akhbarana almakhzumi almakhzumi waa nin caana cinda almuxadisiin marka cabdullaahi bn xaari baa cabdilmalik almakhzumi cabdullah bn xaari magaciisu weeye laakiin waa mashhuurun bilaqabi xadana cabdulwaaxid wahuwa bn ziyad alcabdi xadaana cubaydillahi bn cabdillahi bn asam xadana yaziid ibn alasam adeerkii habeenawood baynu soo marnay can camihi yaziid alasam isagoo laleeyahay can abi hurata radi allahu tacaala canhu oo ariiqan oo kale ariiqan ah cubaydillah ka bilaabanay qaala qala rasul sal l slam yaqtacu salaata salaadda waxaa gooya buriyo wey marka almar'atu haweenay iyo walximaaru dameer iyo walkalbu lswad ila min baabi xamli mulaqa cala almuqayad kalbiga meesha lagu sheegay aswadkaad ku qaydaysaa wayaqii dalika arrinka waxaa kaa ilaalinaya o kaa dhowraya milu muukhirat اraxli kooraha intiisa dambe oo kaleo ku hor taalla adoo bilaa sutra ah oon gabbaad kuu oolin hadday ku maraan salaadaadi waa burtay way ama waa go'day waxaa kaa ilaalin karood kaga badbaadi kartaa in gabbaad kuu yaallo gabbaadkana xagga kale dhabarka ay ka maraan ama xagga dambe ay kaa maraan wayaqii min dalika ka dhiganta min alqaci qaci waxaa kaa ilaalin karaya goynta milu muukhirat اraxli kooraha intiisa dambe oo kale halkaa una kaga baxan ra'yiga axmed baa idinla xoog badan baan filaya ra'yiga axmed baa idinla xoog badan baan filaya bal axmed meeshu xataa ka taraduday in laga taradudo ma aha in laga taradudo ma aha maxaa yeelay axaadiista marka la sugeeya qacigu waa sariix qacigu inuu butlaan yahay sariix buu ku yahay tucaadu salaatu min mamari اlximaari wاlkalbi wاlmar'ati marka la sugeeyo iyo xadiidkan yaqطacu la sugeeyo sariix buu ku yahay bushiga marka ka imanaya xadidka ibn cabaas iyo xadiidka caaisha kii ibn cabaas xalaynu soo maray waxa lagu soo jawaabay sutro oo muusan hormarin dad bilaa sutraah dameertii ama dameerkii muusan hormarin dad bila sutraah ma kal hormarin ayaga sutra inta udhaxaysa haddii nabigii imaamka ahaa uu dameerku hormari lahaa bilaa sutro ama sutrada ka uu mari lahaa markaas ishkaal ku iman lahaa laakiin sutrat اlimaami alimaam waa sutraة liman khalfahu nusuus baana adilana tusaysa taa marka ishkaal maba lahaba xadiidka caaishaa kuu yimid xadiidka caaisha iyadoosna waa khaarij can maxal nisaac maxaa yeelay mamar baa la sheegay muruur baa la sheegay hooyadan waan hor jiifay tiri nabiga waan hor jiifay ayadaaba sutro ahaydba haddaysan ahaynna hor jiifto culays tallaabid tallaabid iyo goyn iyo socod baa la rabay soo ma ahayn idan maba yaallaba axmed ha isagoo ishkaal ha galo laakiin haddii la dheeraan dhiriyo xataa ishkaalku waa sahlan yahay in laga jawaabo saasaan oga jeedna waxyaraan kaga daro baabkan san habeen dambe lagu dhambeeyo kitaab almasaajid aan u gaaro haddii alla yidhaahdo baab اlictiraadi bayna yaday اlmusalli wuxuu baab yahay baab اlictiraad ee ictiraad اlmar'a ictiraad اlmar'a haweeney inay isgudbi karto bayna yaday اlmusalli waa muslim asagu marka wuxuu qabaa axaadiida hore iyo haweeney inay hortaada ay taallo ama gudbanta inaysan iska hor imanayn oo aysan dhib lahayn حدنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزيد بن حرب قالوا حدنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل نبي هبين هبين كنت كجلس wa ana muctaridatun anoo gudban baynahu nabiga iyo wa bayna alqiblati xagga qiblada kaictiraad janaazati ay ictiraadan ka ctiraad اjanaaza sida janaazada loo hordhigay imaamkoo kale yaa nabiga hor allayma jira hortiisaan jiifay idan maxaad u leedihiin haweeney baa salaad goynaysa oo burinaysa wabittaali <coughs> tafsiirka hooyadan ay ku fasirtay caaisho iyo qaabkay oga dagaalantay xadiidka dalaaladiisa ayaa tusaya in yaqacu looga jeedo bulaan bulaan iyo burin looga jeedo xadana abu bakr bn shayba xadana wakiic can hishaam hishaam bn curwata can abi abi curwat bn eh, zubayr can caaisha radi allahu tacala qaalat kaana الnabiy sal ly slam yusalli nabigu kii tukanayo salaatahu min alleyl kaana nabi sal yusalli kii tukado salaatahu min alleyl salaaddiis xagga habeenku kulaha dhammaanteed yuu tukan jiray ana muctarida anoo gudban baynahu nabiga inta udhaxaysay o bayn iblati agga iblada faida araada an yuutira markuu doono inuu watrkii tukado u dambeeyey salaada nabigu ku khatimi jiray ay qadani waa i toosin jiray faawtartu ana watrkaan tukan jiray marka xadiidka qaabka u daliishanaysaa de waa iyadu saasay ka rabtaa laakiin muslim wuxuu u arkaa inaysan iska hor imanaynin halka waxaa ku jira qaybta dambe waxaa ku jira in witrka adoo horaanba tugan kara aad dib u dhigan karto haddii aad isku hubto inaad midka dambe toosayso aad toosayso ama aad isku hallaynayso ruux ku toosiya ruux ku toosiya hadda waxaa la mida ah, alam fiican hadduu kuu daaran yahay so sidaa telefoonno hadda waa hawlaha way ku fiican yahin baan u malaynaya leann qolyo hordo weyno waxaa jira dhurbaaxa mooye telefoonaalam <laughs> baan lagu toosin karin ruuxa noocaasa ha hormarsado witrkiisa sida sayidina abu hurayra u yeeli jiray markuu hawlaha ay qabsadaan ama nabigu mararka samayn jiray waxaa kaloo ku jira in la buriyo fikraddii soomaalida caanka ku ahayd ruux hadday hurdaha ay qahayso lama tusiye daah faraha ka qaad xilligu soo tus hala gaadhi hawsha waa khalad nabigu salaad sunna u tosinayaa caaisha idan waajib ka waran ruux muslima waajibka uu dhaafayo hurdo darteed waa tosin ajir baad ka heli ayib waa loo baahaya وحدثنا عمرو علي الفلاس أبو حفص قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج أبو بسطام البصري عن أبي بكر بن حفص عبد الله مرعي رسل لكن هو مشهور بكنيته عن ابي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن وقاص الزهري وهي عن عروه بن الزبير قال وحوي وذاتك عروه قالت عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى ما يقطع الصلاه qaal wuxuu hi faqulna waxaan almaratu wاlximaar almar'atu wاlximaar ayb mindhaa kelbi eygii way ka gaabsadeen almaratu haweeney baa salaad goysa iyo wlximaaru dameer faqaalat caaisha waxay tiri ina almar'ata haddaba la daabatu sawin waa noolo xun oo liita wey haweenaydii haddaaba dameer iyo ay la sinteen xagga salaadgoyntii waa la sawin waa noola liita oo baan wey yani inkaar way ku inkiraysaa siaad u dhigi kartaan bale salaad waxaa burinaysa waxaa burinaya dameer iyo haweene laqad ra'aytunii doodeedaad ka garan doontaa laqad ra'aytunii waxaanay sarko ay soo martay isku arkay been yadii rasuulillahi muctaridatan muctaridatu bacdu nusakh baa qoraya dhib ma laha muctaridatan anoo gudban baan arkay kactiraadi aljanaasati wahwa suubanhu yusalli uu tukanayo nabigoo tukan ayaan hor jiifay hooyadan waxay rabtaa ana alictiraada waa kalmurur inay tirado ictiraadka ruuxu tugan inaad hor fadhiisato ama hor gudbanaanto waxay ka qasqadanaysaa maritaankii laakiin waa laba kala baab waa laba kala baab ayib hooyadan ma aha daahiriya waxay u jeedaa inaad fahanto waxa horta maritaanka anagu wax u aafeeyey muxuu yahay waxa wax aafeynaya salaad burinayso haweeney ma aha haweeney hadday ku hor taallo iyo hadday ku gudubto maxaa isdoorsha may kula duwantii maay kula duwantii aafadu soo annaga maa nahay de annaga idin hor jiifnaba haweeney mar biligtiroo ku martay hadday salaaddii la kacday midku hor gudbaan maxaad moodaa wey macnahaasi hoyo tooganaysaa ma aha inay leedahay ictiraadku waa waa kal mururay bas ay ujeedda ma ah ayb marka annagu waxaan leenahay macaanidu mar haddii muran galo waa aliqtisaar calaa maa waarid nas baan taagana annaga macnahaad sheegta waa muxtamal annagoo ku kalaan muruur baa wax lagu xidhay shareecadu markay wasfi wax ku xidhana wasfiga waxay u maagtay baa jira wasfiga waxay u maagtay baa jira marka qaciidada caankay taqaaneen idaa warada fii maxalli nasi wasfun yumkinu ictibaaruhu falaa yajuusu ilqaa'uhu ijmac waa qaacida usuuliya ijmaaciya wey haddii maxalu nas aw maxalu alwuruud uu ku yimaado tilmaan ay ku timaado ay suuragal tahay in la tixgeliyo o la ictibaariyo xukm lagu dhiso ma bannaana in la tuuro wasfiga asaga muruur baa yimid ijtiyaas baa yimid in la tuuro muruurkaas oo mujaradu kownaha mar'atan la fiiriyo waa waxaan yeeli karra ma aan leera dhibba ma laha aan iskaga tagno intaa waad fahanteen xadana caamr annaaqid wa abu saciid cabdullahi bn saciid alashaj waad garanaysaan mashhuuro bikunyati wadaadku <clears throat> kutubna waa leeh qaala wuxuu yidhi labadaa imaam xadana xafs ibnu khiyaad xaa xafs bn khiyaas mudalq ibn mucaawiyat anaqaci waa caan wey qaala waxadana cumar ibn xafs ibn khiyaas muslim baa odhanaya walafdu lahu cumar baa iska leh xadana abi aabihi haddaad marayseen oo xafs ibn khiyaas ah xadana alacmash sulaymaan xadana ibraahim annaqaci can lawasad ibn zayd annaqaci abtigii weeye can caaisha radi allahu tacala canha qaala alacmash wuxuu yidhi sheekh kalaan leeya iga dhagaystuu leeya ma aha ma daba taagno uun ibraahiine eh. ibraahim bese ma daba taagno waxaa dina muslim ibnu subayc abuduxa abuduxa ninkaad soo marteen dhowr goor can masruuq alajda can caaisha idan labada ariiq buu ku leeyahay xadiidka inuu caaisha ka qaato uu ka qaato ninka leeda acmash wadukira waxaa la sheegay cindaha cinda caaisha maa yaqacu salaata hadda waxa gooyaa hooyadan agteeda lagu sheegay alkalbu baa la sheegay iyo walximaaru iyo dameerki iyo ceygi baa la sheegay walximaaru dameerki iyo walmaratu haweeney faqaala waxay tihi caaishatu laqad shabbahtumuuna waxaad nagu shabahdeenoo noo ekeysiseen bilxamiidi dameeriy walkilaabi ay warmaannagaa dameeriy ay la ah waa idin sidee fahamka maad ka hagaajisaan naska maad sida laga wada fahantaan macnahay hooyadan ka niqaashaysa wallahi allan ku dhaarti laqad ra'aytu rasuula rasuulka ilahi baan arkay yusalli isagoo tukanaya wa innii anuguna cala sariiri sariirta dusheeda aan ku suganahay mudajicata mid jirta baynahu wa bayna alqibla anoo dusheeda saaran oo jiifa oo u dhexeeya nabiga iyo inta qabilada ka dhexaysa mudajacatun bacd musaba qoray marna waad xaalayn marna uun mubtadaad ka dhigi insha allah ama khabar baad ka dhigi mubtadaad u qadaraysa dhib ma laha li alxaajatu dan baa ii muuqanaysa anoo jiifo nabigu tukanaya nabigu qur-aan dheer buu saacadu taagnaanayahay fatabduu li alxaaja inaan wax soo qaato ama aan wax laaco fa akrahu waxaan an ajlisa inaan fadhiisto oo fuuudiye aan dhibo rasuul alla rasuulka ilaahay maxaan samaynaya marka fa ansallu waxaan ka siibmayey min cindi rijlayhi sariirta lugaheeda sariirta lugaheeda dambe ayaan ka baxaye xagga madaxa ma baxayno saa nabigaan u hormarin xagga dambe lugahaan u baxayay jiri idan waa maxay nabiga cidoo faahfaahsan bay iman doontaayo riwaayad dambe caddaynaysa xadana isxaaq ibraahim qaala akhbarana jarir bn cabdilxamiid addabi can mansuur muctamir can ibrahim ibn yaid anaqi can aswad ibn yaziid ibn qays can caaisha radi allahu tacala canha qaala waxay tahay cadaltumuuna waxaad nala dhigteen waxaad dhigaal nooga dhigtee ood nala sinteen bilkilaabi iyo walxumuri ey iyo dameero hooyadan meeshay la ahday maaha laqad ra'aytuni waxaan is arkay jiri mudajicatan anoo jiib cala sarri ku hurda fayajiibu rasuul allah rasuulka ilaahay baa iman xaggee ka imanaya weysadii weysadii meeshuu kusoo weysaystay yatawasau wuxuu dhexdhexaysan jiray asariira sariirta meel ku aadan sariirta sidan u taallay sariirta sidan u taallay waa maxay u fiirsaad nabiga xag ka soo tukanaya nabiga dhankan hadda aan ka soo jeedo yuu nabi muta ka sii jeedaa sariirtina waata sariirtina waata hooyadan baa saa marka u jiifta hadday u baahato inay wax laacdo hore umaysan baxaynin xagga lugaha bay wax ka laacaysa ayib marka sarirta bartankeeda nabimaka taagan yahay halkanoo kaluu nabigu taagan yahay dhulkii ku aadanaha buu taagan yahay uu ku tukanaya sarirta baana xagga qiblada ka jirta caaishana sarirta dushada ku jiifta guryu waa iska cidhiidhi fa yusalli nabigu waa tukanay fa akrahu waxaa nacayay tidhi an asnaxahu an actaridahu wa astaqbilah inaan nabiga ku soo jeesto markaan raba inaan wax laaco ama u baado intaan fadhiisto inaan nabiga soo qaabilo ayaan diindara an asnaxahu ay actiradahu aw astaqbilahu labada macna waa lagu fasiraa fursa saanixa ay furda caarida oo kale wey sawaani xutayr waa taqaanaa kuwa gudban ama dhaqaaqa faakrahu waxaa nacaya an asnaxahu an actaridahu inaan nabiga ka hor ama aan qaabilo fa ansallu waxaan ka siimayey min qibali rijli sariir xagga lugaha ilsida mar sariirta lugaha dhan loo duwa madaxa dhan loo duwa waa taqaanaa xataa ansalla min lixaafii ilaa aan ka baxo bustihii weynaa aan huwanaa bimacnaa intaan bustaha ka dhacbaxo anoo dharkayga kala qaba inuu nabigu aan ku beegmaan diidana bustihii wuxoo dhan baan la guurahayay markaan xagga lugaha ka dhaco ayaan caadi iyo u dhaqaaqay intaaso dhan waxay u daliishanaysaa oy ka rabtaa in haweenku salaad hadday ku hormaraan aysan jabinayn lixaafku marka waa bustahan weyn ee sareta la sara ama hadda baarkeefarka aad tidhahdaan ayib xadana yaya bnu yaya atamimi qaratu al maalikin qala wuxu qaratu ala maalikin can abi nadr abi nadr waa samr saa'ib bnu abi umay soo ma ahay can abi salam cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacaala canha qaala hooyadan waxay tihi kuntu anaamu waxaan seexan jiray bayna yaday rasuulilah baan ku gami jiray wa rijlaaya labada lugoodna fii qiblatihi xagga qiblada ay jiraan oo fiirsa hadda muhiim jiddan weeye damcay ku kordhisay insilaalkii ba hadda kuu fasiraysa lugihii xaggay jiraan madaxina xagguu jiraa marka hooyadan hadday si toos u istaagto waxaa weeye muruur baa dhacahaya marka way isjiidi way isjiida madaxeedeeda agga u wada ilaa lugihii ay kala degto dhanka kale ay kala degto ama xaggay u degaysaa kolbakii u roob warijlaaya fii qiblatii faidaa sajada markuu nabigu sujuudo tan marka inay xadiid kala tahay ayaa muuqanaya maxaa yeelay nabigu sari kuma sujuudaynin dhulka ayuu ku sujuudayay warijlaaya fii qiblati qibladiisay jireen faidaa sajada markuu nabigu sujuudo hamazanii waa i ama waa i qanjiirinayay saa laabo faqabadtu rijlaya labada lugood baan ceshanayay markaasuu nabigu sujuudaya waidaa qaama markuu nabigu qur u istaagana basatuhuma waa fidinaya labada lugood qaala waxay tii hooyade waxaad dhihi karta nabigu u dhibaysaa marna lugaha u fidin marna aad nabiga ugu dhibaatagey inuu ku taabto ku qandhufto waxay tihi waa mugdi waa gudcur nabiguna saacad u taagnaanaya marka markuu soo sujuudana ogaan maysid ilama arkaysid idan markuu isagoo qandhufto iyo taabto ma arkaaya marka waan laabanaya tiiba hoyo ka cudurdaarinaysa qaala waxay tidhi walbuyuutu yowmaydin maalinka ayada ana guryuhu laysa fiiha masaabix ilays ma jirin faynus ma jirto laambad ma jirto telefoonna iyo tooshkan lama haysto marka waa cuurdaarasha hooye ku cuurdaaranaysaa radi allahu tacala canha w ardaha halkaa inoo jooga xadiidku insha allahu tacala